رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى waxaa noogu soo dembaysay quraysh oo argagixin ku waday muslimiinta ee in la sharciyeeyey dagaalkii muslimiinta loo fasaxay mar allaala markii dhibkii uu markaa ku batay asaraayaa waalghasawaat asaraayaa waa ilaaladii ghazawaadna waa duulaanadii duulaanadii iyo ilaaladii ayaanu markaa gelaynaa koox saraayo ah oo markaa ilaalo ahaan loo diro taqadama waxaa soo hormaray ana rasuul allahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama iyo walmuslimiina muslimiintuba kaanuu inay ahaayeen aakh kuwa qaatay bilxiiqati bay qaateen is-ilaalin iyo walxadari digtooni iyo digtooni ayay markaa qaareen dadkii muslimiinta ahaa iyo rasuulka sal allahu calayhi wasalam xikuwii qaatay ayay markaa ahaayeen min bidaayati arrintaana waxay ahayd bilxiraasati iswaardiyeyn iyo walbayaati in lagu baryo maca silaaxi hubka qof kasta inuu baryo ee uu seexdo asagoo hubkiisa qaba habeen iyo maalin waataan soo marnay inaysan hubka sidaa dartaa waxay ahayd bilxiraasati iswaardiyeyn iyo walbayaati in lagu baryo la seexdo maca falamaa markii nasala uu soo degay alidinu fasaxii bilqitaali dagaalka loo fasaxay muslimiintii alla soo dejiyey idina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waa la idmay oo waa la fasaxay mu'miniinta dagaal ayaa loo fasaxay mar allaala markii la dulmiyey kadib iyo ilaahay inuu nasrigooda iyo u kaalmayntooda uu kari karo taa markii soo degtay akhada wuxuu guda galay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama yuratibu inuu tartiibiyo inuu tartiibiyu kala habeeyo albacuufa ciidamada uu dirahayay kuwii dowriyaadka ahaa dawriyaad macnaha waxaa loola jeedaa kuwa roondada sameeya iyo wadawriyaati alcaskariyati roondooyinka ciidaneed kuwa roondada sameeyee wareega ilaa habeenkii mar allaala marka magaalada laga seexdo askar baa jirtoo loogu talagalay inay ku roondeeyaan amase ay markaa dawriyaad ku sameeyaan dawriyaadkii iyo roondooyinkii mtaqaanaa ciidaneed oo wayuamiru wuxuu madax uga dhigay calayha ciidanka uu diraayana wuxuu madax uga dhigayay axadan oo min asxaabihi hal qofoo asxaabtiisa ka mid ah wahiya taas almusammaatu sariya la yidhaahdaa hadirgo asagana uu raaci waayo waxaa la yidhaahdaa sariya warubbamaa waxaa dhici jirtay oo badnayd kharaja inuu baxo fiiha ciidankaa baxaya gudaheeda binafsihi naftiisa inuu raaco wahiya taana almusamaatu waxaa lagu magacaabaa uu bira rasuulka ay keligood baxaan qof saxaabada ka mid ahna uu madax uga dhig sariya haddii laakiin asaga uu raaco rasuulka sal alla calayh wasalam ghaswaa la yidhaahdaa oo duulaan baa markaa lagu magacaabaa wa kaana wa kaana almaqsuudu ujeeddadu waxay ahayd arrintaa rasuulka uu sameeyey ujeeddadii laga lahaa waxay ahayd kow istikshaafii la socdo xarakaati alcaduwi cadowga dhaqdhaqaaqiisa wuxuu rasuulku ciidamada iyo saraayaasha ilaaliyooyinka uu u dirayaa muxuu asaga ayaa oo ogaado inuuyo lala socdo xarakaadka cadowga iyo wata'miin in la aamin geliyo atraafu lmadiina magaalada madiine geesaheeda inay aamin noqdaan a yu'khada almuslimuuna muslimiinta aan lagu qabanin calaa khiratin si gaadma ah haddii xarakaadka aan la samayn oo bannaanka aan loo bixin waxaa dhici karta madiina muslimiinta joogtaa in si qira ah, ah oo gaabnaa markaa lagu qabto labo alwaqtu in cadaadis la saaro calaa qurayshin quraysh qorayshna in la cadaadiyo bitacarudi loona banbaxo liqawaafilihim owrahooda qawaafisha waa ratiyaalka inta ay safarka ku soo aadaan lagu soo tijaaraysta markay soo laabaan ama ay sii socdaanba in loo banbaxo xataa yashcuruu ilaa ay dareemaan bilkhatari khatar inay ku sugan tahay cad calaa tijaaratihim ganacsigooda wa amwaalihim maalkooda iyo wanafafyaalkooda taana in la sameeyo oo loo banbaxo cadaadifna qoraysh la saaro bacdamaa cadow muslimiin ay noqdeen tacarudna lagu sameeyo jidka loo fadhiisto loo soo banbaxo liqawaafilihim xoolahooda xataa washacaruu bilkhatari ilaa khatar ay dareemaan in ay khatar ku tahay calaa tijaaratihim ganacsigooda wa amwaalihim maalalkoodii wa anfusihim nafafyaalkooda intaa markay ogaadaan laba mid bay noqonaysaa fa imaa an yufiiquu inay ka toosaan can qayyihim baadidooda baadida iyo ilowshaha maskax la-aantay ku jiraan inay ka miir helaanay ka soo toosaan oo wayusaalimuu ay la heshiiyaan almuslimiina muslimiinta wayatrukuuhum ayna uga tagaan calaa xorriyatihim xorriyadooda fii nashri alislaami islaamka inay si xorriyaa ku fidiyaan iyo walcamali bihi ku camalfalka islaamka taa inay muslimiinta xor ay u noqoto waayo mar allaala markay arkaan khatar inay ku jiraan mar kasta waddada loo fadhiyo meelkooda tijaaradooda naftooda weliba iyo ilowshaha ay ku jiraan inay ka miir helaan oo ay ka ifaaqaan ay ka soo toosaan oo wayusaalimu almuslimiina markaay muslimiinta la heshiis galaan muslimiinta ay markaa la heshiiyaan wayatarukuuhum ayna uga tagaan muslimiintii calaa xuriyatihim xuriyadooda fii nashri alislaami inay ku fidiyaan islaamka nashri ay ku sameeyaan si xurriyo ah iyo walcamali bihi ay ku camalfalaan diinta wahaada arrinta gaayatumaa haayada iyo ujeedada waaye kaana uu ah ay ahaayeen yatamannaahu lmuslimuuna kuway muslimiintu tamaninayeen waxay in badan laabta ku haayeen taasay ahayd aw yakhtaaru ama ay doortaan dariiqa alxarbi waalqitaali mid dagaal iyo mid xarbi waa isku macna inay doortaan taa hadday diidaan oo ay sameyn waayaan quraysh inay doortaan wadda xarbi iyo dagaal oo fayakhsaruu awalan ay ku khasaaraan marka horeba dariiqa tijaaratihim oo haddii dagaal dhaco meelay maraan ma laha cuntadooda iyo sahaydooda iyo safarkooda meel uu soo mari kara ma laha waayo dadkii madiine deganaa dhulkii ay soo mareen yaa dagaal markaa ku dhacay taasi markaa khasaaray u keenaysaa li'annahaa maxaa yeelay kaanad waxay ahayd tamuru kuwa u soo mara tijaaradooda biatraafi almadiina madiina dacalladeeda atraaftii waddooyinka madiinay soo mari jireen wayalqaw waxay la kulmahayaan faaniyan mar labaadna jazaa'a sharihim shartii ay sameeyeen abaalmadkiisii wa cudwaanihim colaytankay la qalaytameen muslimiinta yaa waxay kula kulmayaan abaalgud xun biidni illaahi ilaahay idinkiis subxaana wa tacaala idin alla waxaa dhacaysa haddana haddii ay waddadaa dooran waayaan oo ay muslimiinta la heshiin waayaan oo ay xor uga dhigi waayaan islaamkooda inay faafsadaan waa gaayada muslimiinta ay doonayiin waxay imaanaysaa inay ikhtaartaan oo ay doortaan dariiq dagaal iyo xarbi fayakhsaruu markaana ay ku khasaaraan awalan ugu horayntiiba dariiqa tijaaratihim liannahaa maxaa yeelay kaanad waxay ahayd tamuru tijaaradeeda mid soo martaa biatraafi almadiina madiina darafyaalkeeday soo mari jireen wayalqow ay la kulmaan faaniyan mar labaad jazaa'a sharihim shartoodii ay sameeyeen abaalkiisii wa cudwaanihim colaytankay muslimiinta u qaadeen biidni illaahi iyo wa nasri raadihi lmu'miniin addoommadiisa mu'miniinta uu markaa u gargaaro wahaadaa arrintaa ah inuu ilaahay addoommadiisa mu'miniinta uu u gargaarahayo alladii kii waaye waqacad ay ku dhacday al-ishaaratu farfiiqa ilaahi xaggiisa ishaarada iyo tilmaan in badan fii kalaami illaahi ilaahay kalaamkiisa subxaana wa tacaala miraaran dhowr jeer lagu tilmaamay yahzamu ljamcu wayuliuna dubur iyo wixii markaa la mid ah wahaadaa arrintaa in ayakana la dhadhansiin doono abaalgudka kiisa xun addoommada mu'miniintana loo hiilin doono alladii kii waayo waqacad ay ku dhacday alishaaratu ishaarada ilahi xaggiisa fii kalaami illah kalaamkiisa uu ku ishaaray subxaana wa tacaala miraaran dhowr jeer saddex socodkaa iyo bucuudkaa iyo saraayaalka la dirayo ujeedada laga lahaa kale sidu-a mawaafiiqi ah, ah, eh, caqdu mawaafiiqi taxaalufi in lasoo xiro ballaamo bar allaale markaan idin soo dhex marayna noo ogolaada wax dhibaato isma gaarsiinayno idinkana idinma socono caqdi noocaas ah amase inaan laysku xadgudo caqdu mawaafiiq tawaafiiqda iyo ballanta soo xirideeda ballantii adtaxaalufi isgaashaanbuursiga ah macnaha in taxaaluf iyo isgaashaanbuursi iyo bahwadaag la noqdo ballanteedana in la soo xiro maaha in layska dhaqaaqa keliya layska socdo waa in inta la sii socdo hadhow meelaha la mari doono dadka deggan ha isoo marin iyo hadday kuu diidaan dhibay leedahay waa in meesha laftigeeda dadka jooga lala soo gaashaan buur noqdaa aw cadami xataa haddii taxaaluf iyo heshiis la sameyn waayo cadami alictidaa isku xadgudub la-aan maca qabaa'ili ukhraa qabiilooyinka kala magicooda tashanaad iblaaqu risaalati illaahi ilaahay risaaladiisa gaarsiinteeda markaad soconayso oo ciidan la diro ay ilaaliyan yihiin iska soconayaan keliya maya waa inay ducaad noqdaan bixitaanka ay baxayaan laftigeeda waa inay dacwo markaa ku gudaan risaalada ilaahay gaarsiinteediiy iyo wanashri dacwat dacwat lislaami dacwada islaamka nashrinteeda iyo baafinteeda qowlan iyo wa camalan labada markaa lagu faafiyo arrimooyinkaa ayaa laga lahaa markuu rasuulku sarriyooyinkaa dirahayay wa awalu sariyatin sariyatii ugu horaysay bacafahaa uu diray rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam sariyatun sarriyaday ahayd oo tusama lagu magacaabo bisiifi lbaxri siifi lbaxri baa la dhihi jiray bacafahaa wuxuu diray rasuulka fii ramadaan sannadii koowaad oo min alhijra hijrada ah waamara calayha wuxuu madax uga dhigay camahu adeerkii xamsi bni cabdiilmutalib wa kaana qiwaamuha caddadeedii tiradooduna waxay ahaayeen alaaiina rajulan soddon nin oo min almuhaajiriina muhaajiriinta markaa ka mid ah sarriyadii ugu horaysay rasuulku uu diray waxay ahayd baa la yiri sarriyo lagu magacaabo siifi lbaxri acafahaa waa uu diray fii ramadaan ramadaan fi sanati aluulaa sanadii koowaad oo min alhijra wa amara wuxuu madax uga dhigay calayha sariyadaa korkeeda camuhu xamsi bni cabdiilmutalib wa kaana qiwaamaha intay ka koobnaayeenna alaaiina rajulan soddon nin oo dhammaantood min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mid ah ayay ahaayeen waqad waasaluu way xiriiriyeen sayrihim socodkooda socodkoodii way isxiriiriyeen oo ay dabajoog ka dhigeen oo way sii socdeen xataa balaguu ilaa ay gaareen ilaa siifa albaxri ay saaxil albaxri alaxmar baa loola jeedaa badda cas xeebteeda oo mintii ciira ka mid ah naaxiyada dhanka cuus lagu magacaabo meeshaa ilaa ay gaareen ay markaa socdeen sarriyada wactaradu waxay u soo banbaxeen wactaradu waxay la kulmeen ciiran ciir markaa la kulmeen waxay la kulmeen oo ay u soo banbaxeen ee xoolo oo liquraysh ay lahayd qaadimatun ka soo aami shaam ka timid calayha waxaa korkeeda ahaa oo madax ka ahaa abuu jahal ninka abuu jahal lagu magacaabo oo fii alaaamiati rajulin saddex boqol oo nin ay la socdaan isla markaa nasiibyanaa kooxdaa rasuulku uu diray xamsana madax uu u yahay waxay ka hortageen oo ay u soo banbaxeen oo isla markii lahayd shaam xaggeeda abuu jahal ayaa madax waxaana la socday nin fastafa alfariiqaani labadii qolo ayaa saftay oo ismar safteen dagaal baa la rabay egay yaqacu lqitaal inuu dagaal dhaco dagaal inuu dhaco laakiin tawasata waxaa dhex galay waxaa kala dhex galay mujayd nin lagu magacaabo nin magaciisa layihaahdo mujdi bin camr aljuhani ninkaasaa kala dhex galay la ahaa qoladan kale muslimiintana xulafow la ahaa ninkii baa kala dhex galay fansarafa alfariiqaani labadii qolob marka way kala tageen labadii qolo markaa way kala tageen oo dagaal ma dhicin kaanad waxay ahayd haadihi sariyatu sariyadaa ayada ah sariyadaa ayada waxay noqotay baa la yidhi awala camalin caskariyin shaqo ciidantii u horeysay oo fii taariikhi alislaam taariikhda islaamka ka dhacda wa kaana liwaa'uha calankeeda abwada mid cad buu ahaa wa huwa awalu liwaa calankii ugu horreeyuhuu ahaa uqida la dumubay ama la xiray fii taariikhi alislaam waxamala liwaa calanka waxaa xambaaroo loo dhiibay ninka lagu magacaabo abuu marfad kannaas bin xusayn alghanawiy ninkaasaa calanka u waday sariyada u qaaday waxamala liwaa calankii waxaa xambaaray abu marfad ninka lagu magacaabo waa kanaas bin xusayn alkhanawi uma intaa kadib tataabacat waxaa israacraacay albacuufa ee ciidamadii wixii la diraaye wasaraaya ilaa labiiba fa arsala wuxuu diray nebiga fii shawaal bishii soo fureed cubaydata bni xaabis oo fii sit sittiina rajulan lixdan nin hogaaminaya oo min almuhaajiriin ka mid ah lixdan nin oo muhaajiriin ka mid ah ilaa badni raabiq raabiq meesha lagu magacaabo badnigeedii iyo dhexdeeda waa caloosheedii ayuu markaa u diray falaqiya wuxuu kula kulmay abaa sufyaan wahwa abuu sufyaano fii mi'ati rajulin labada fawaqaca waxaa dhacay dhexdooda attaraami isturtuur duuna alqitaali dagaal la'aan leebab iyo falaar baa laysku gagamoo laysku tuurtuuray laakiin wax dagaalama uusan dhicin uma intaa kadib arsala wuu diray rasuulka fii dilqacd bishii dilqacdana sacad ibn waqaas oo fii cishriina rajulan labaatan nin wata oo min almuhaajiriin muhaajiriinta ka mid ah ila alkharaar buu u diray qariiban waa meel u dhow min raabic falam yalqa kaydan wax shirqeela muusan la kulmin wax kayd ah ama dhagar ah ama ciidan uu la soo kulmay sacad ma uusan jirin uma intaa kadib kharaja rasuul allah rasuulkii allaaba baxayba binafsihi nafsadiisa ilaa bawa meel layidhaahdo ayuu aaday ow amase wadaan wadaan waa meel tuulo ah fii safar bay ahayd bixii safar sanadii saddexaad oo hijrada fii sabciina rajulan toddobaatan nin oo min almuhaajiriin muhaajiriinta markaa ka mid ah falam yalqa ma uusan la kulmin rasuulka axadan cidna wa caqada laakiin wuxuu soo xiray miihaaqa alaamaani ballan amaani oo tanaasuri isku hiilin maca camar ibnu makhshiy addarii ninka lagu magacaabo ninkaasoo sayid quntaa ayaa rasuulku holigan buu soo qabtaye wuxuu ka soo xiray heshiis iyo miihaaq amaan in lays ammaan geliyo iyo in laysku heeliyo camar ibni makhshiyaadana ninka lagu magacaabo wa kaanad waxay ahayd awalu ghaswatin duulaantii kii u horeeyo kharaja laha uu u baxay rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam duulaankii ugu horeeyey rasuulku uu u baxay uma intaa kadib kharaja wuu baxay rasuulka oo wuxuu aaday ilaa buwaad meel lagu magacaabo oo min naaxiyati ramwa tadwa meel la yidhaahdo xigta dhankeeda fii rabiici ilwal bay ahayd sanadii labaatii hore waxay ahayd macnaha fii safar sii labaad ayay ahayd tii hore midanna waxay ahayd waa sanadii labaad laakiin bisha rabiicu lwal waa bisha mawliidku dhahno fii mi'atayn laba boqol oo min almuhaajiriin ayaa la socotay falam yalqa axadan cidna ma uusan la soo kulmin rasuulka qofnana ma uusan la soo kulmin wa fii nafsi shahr isla bishaar agaara waxaa soo weeraray kursi bin jaabir alfuhri nin lagu magacaabo calaa maraa'iy almadiina meeldaaqa shay xoolaha daaqaan ee magaalada madiina nin la yidhaahdo kursi ibni jaabir yaa weerar ka soo qaaday madiinaaba lasoo weerarayba oo fii nafsi shahr aqaara uu soo weeraray kursi ibni jaabir alfihri nin lagu magacaabo calaa maraaci almadiina balmoshi xoolihii qayb ka mid ah xoolihii meesha daaqahayay qayb ka mid ah ayuu haddana kaxaystoo markaa la tegay fakharaja wuu baxay sal allahu calayhi wasalam rasuulka fii talabihi ninka raadintiisii ayuu markaa la baxay fii talabihi ayuu la baxay ilaa safawaana ilaa safawaan ayaa la ceelsanayey ilaa meesha safawaan lagu magacaabo oo min naaxiyati badar badar dhankeeda markaa xigta ninkaa markuu soo weeraray ee magaaladii madiina weliba kursi bnu jaabir baa la dhihi jiraye wuu soo weeraray xoolihii meesha jooguu gobolka haystay ciidankii qalbuu raadiyey ee ka daba carray rasuulkaa ka mid ahaa fakharaja sal alla calayh wasalam rasuulkuna wuu baxay fii talabihi raadintiisii buu ku baxay ilaa safawaan ayuu aaday oo min naaxiyati beder beder dhankeeda xigtaa fii sabciina rajulan toddobaatan nin oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mid ah walaakin kurza laakiin kurzaa aflata wuu baxsaday lama soo qabanin wanajaxa wuu ku guulaystay fi lfiraari cararkii xoolihiina wuu la tegey waa la gaari waayey wahaadihi arrintaasi ee wahaadihi alkhaswati duulaanka ayaa tusammaa waxaa loogu magac daray bikhaswati beder duulaankii beder al uulaa ee hore badartii hore dagaalkaasaasaa loogu bixiyey saa darteed ninkaasna xoolihii wuu la tegey muslimiintii nebiga markay ceebsadeenna way gaari waayeen waana ku guulaystay ilaa safawaan meel laxiyati beder xigtaa ayaa la ceebsanayay fii sabciina rajulan bay ahaayeen toddobaatan nin oo min almuhaajiriin walaaflastay oo wuu ku burhalay helay filfiraari cararkii buu ku badbaaday wahadihi alqaswati duulaankaa tusamaa waxaa loogu magac daray biqaswati bederin uulaa bederkii koowaad uma kharaja fii jumaadi luulaa buu rasuulku haddana baxayaa balse meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam